رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها الباب الأول باب النهي عن الكلام في الصلاة وباب يهي النهي ريبتان عن الكلام ليسكر ريبو هلد في الصلاة صلاة dhexdeeda lagu hadlo halkan wuxuu ka bilaabayaa waxyaalaha salaada buriya iyo waxyaalaha makruuha ah ee aan fiicnayn iyo waxyaalaha salaada dhexeeda ku bannaan waxyaabahaasoo dhan buu halkan ka bilaabayaa abwaabteeda can zayd bni arqam qaal kunnaa natakalamu fi اsalaa kunnaa waxaannu ahayn saxaabadii haddaan nahay natakallamu kuwa hadlaannu ahayn fi salaati salaada dhexeeda ku hadla yukallimuhu hadli jiray alrajulu ninka oo minna annaga naga mid ah saaxibahu saaxiibkii buu la hadli jiray walxaal huwa saaxiibku ilaa janbihi dhinaciisa uu yahay fi salaati salaada dhexeeda xataa nasalad ilaa ay soo degtay wa quumuu lilaahi qaanitiin ilaa aayaddaas soo degtay waquumuu istaaga lilaahi ilaahay u istaaga qaanitiina idinka oo ateecsan ama idinkoo aamusan fa umirnaa waxaana la amray buu idhi bisukuuti aamus baana la amray wa nuhiinaa waxaanana laga reebay canilkalaami hadalkiina waana laga reebay oo waana loo diiday waay rawaahu ljamaacatu baa warisay ila bna maajah ibnu mooye walitirmidiyi waxaa u sugnaaday fiihi xadiidkan dhexdiisa kunnaa waxaannu ahay buuhi natakallamu kuwa hadla zayd baa dhahaya khalfa rasuulillahi sal lay sl nabiga gadaashiisa fi salaati salaada dhexdeeda bimacnaa horaan xilligii maka la joogay qaybtiisii hore salaadda iyadoo lagu jiro ayaa la wada hadli jiray oo ruuxu ruuxa dhinaciisa taagan ayuu la sheekaysan jiray ilaa aayaddaas soo degtay fii suurati albaqara ku timid wa quumuu lilaahi qaanitiin marka waxaana la amray aamuskaa markaana la amray buu leeyahay hadalkiina waa naloo diiday xadiiskaasi wuxuu faa'iidaynayaa salaada dhexdeeda inaan hadalka la oggolayn waxayna culimmadu isku waafaqsan yihin hadduu ruuxu masalada cilmi u leeyahoo garanayo una qasto oo uu kas u hadlo isagoo garanaya salaadiisu inay burayso bishari an yakuuna caaliman wabishari an yakuuna daakiran wabishari an yakuuna mutacamidan kas buu u sameeyey wuuna garanayaa mana halmaansana marka salaaddiisu inay burayso waa ijmaac waa laysla gol yahay ibnu mundir wuxuu ku darayaa salaada maslaxadeedana waa inaysan ahayn marka ijmaaca soo guurinaya oo culimmada qaarkood ba waxay qabaan limaslaxati salaad in loo hadli karo waase ra'yi daciif sheekh wuxuu yidhi marka wahaada kan yadullu wuxuu ku tusayaa calaa anna taxriima alkalaami hadalka xaaraamayntiisa salaada dhexeedoo lagu hadlo xaaraamaynta la xaaraameeyey kaana inuu ahaa bilmadiinati magaalada madiina bacda alhijrati hijrada kadib yacnii hadlina oo salaada dhexeeda aamusa inay intii madiine la yimid kadib ay ahayd oo hijrada kadib ay ahayd buu xadiisku kutusaya maxaa yeelay lianna zaydan zayd madaniyun waay zayd ibnu arqam waa madani marka wuxuu leeyahay nebiga gadaashiisa annagoo ku tukanaynaan hadli jiray tabcan waxay kutusaysaa marka markii madiine la yimid weli inay hadli jireen maka iska badaayo waqad ahbara wuxuuna sheegay buu idhi annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen yatakalamuuna kuwa hadla khalfa rasuulillahi sal ley wasalam nebiga gadaashiisa fi salaati salaada dhexdeeda ilaa an nuhu ilaa laga reebay oo loo diiday macna wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn nusallimu kuwa salaama cala alnabiyi sal ley wslam nabiga korkiisaan salaami jirnay walxaal huwa nebigu fi salaati salaada dhexeeda uu ku jiro fa markaasuu radin jiray calaynaa korka nagoo salaanta nagu celin jiray waa naga qaadi jiray fa yaruddu salaantu naga qaadi jira falammaa rajacnaa markaan soo noqonay buuhi min cindi najaashiyi najaashi agtiisa markaan ka soo noqonnay oo hijradii ardulxabasha ah, hijradii ardulxabasha aan aadnay markaan ka soo noqonnay ayaan sallamna calayhi korkiisaan salaamnay caadisidii hore aan ogeyn macnaha salaaddii isagoo ku jiraan salaannay falam yarudda calaynaa nagamuusan qaadin oo salaantii muusan naga radiyin faqulnaa markaasaannu waxaannu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo kunnaa waxaanu ahay nusallimu calayka kuwa ku salaama fi salaati salaada dhexdaannu kugu salaami jirnay fataruddu calaynaa markaasaad naga qaadi jirtay ood noo jawaabi jirtay ee maxaa yimidoo dib ka yimid waay maxaa nooga qaadi weyday salaantii fa qaala wuxuu uhi sal lay waslam inna fi salaati salaada dhexeeda waxaa ahaaday la shuqlan ah, mashquul ah, wax ruuxa mashquuliya oo ka kaafiya kana mashquuliya wax kale bimacnaa salaadda adkaarteedii iyo tasbiixdeedii iyo qiraa'adeedii iyo rukuucdeedii iyo sujuuddeedii waxeedii baad ku mashquulsan tahay wax kalaba jaanis uma haysan marka inaan cid la hadlo ama idin jawaabo ama salaan idinka qaado salaada iga mashquulisay wa ayb ina fi salaati la shulan muttafaqun calayh xadiidka cabdillahi bn mascuud wuxuu marka tilmaamayaa joojinta la joojiyey salaada dhexdoodoo lagu hadlo madiine ma ahayne makay ahayd leanna cabdullahi bni sacuud markuu ardul ardulxabasha ka soo noqonayo waa intuu nebigu maka joogay buu laabtay oo ma ugu tegey waxaan u jeedaa maka ugu tegey ah, marka xilligaa in la reebay buu tilmaamaya xadiidka hore zayd ibnu arqamna wuxuu tilmaamayaa inay reebiddu ahayd madiine intii la joogay ayb siyaabo kala gedisan bay culimmadu isu waafajinaya wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeeda waxaa ku sugan kunnaa waxaanu ahayn buuhi nusallimu kuwa salaama ala anabiyi sal lay slm nabiga korkiisaanu salaami jirnay idaa kunnaa bimakkata maka markaan joogno ah, idaa kunnaa bimakkata qabla an na'tiya intaanaan aadin arda alxabashati dhulka xabasho intaanaan tegin bimacnaa intaanaan hijiradii ardulxabasha aadin falammaa qadimnaa markaanu ka nimid min ardi alxabashati ardulxabasho markaan ka nimid ayaanu ataynaahu nabiga u nimid sal ley waslam falammaa qadimnaa markaan ka soo gallay min ardi alxabasha ayaanu ataynaahu u nimid sal ley waslam fasallamnaa calayhi waannu salaamnay falam yarudda muusa naga qaadin fa akhadanii waxaa i qabtay buu yidhi ibnu scuud maa qaruba waxii fogaaday wixii dhowaaday iyo wamaa bacuda wixii fogaadayba Ah, wax fog iyo wax dhowba waa iqabta wuxuu ka wadaa eh, bimacnaa wax weeyaan eh, murug iyo walbahaar teedii fogayd iyo teedii dhowaydba wa isugu kay timid ibnu xibbaan isaga weeyaan maa qaduma wamaa xada wixii hore iyo wixii cusubba waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeyaan waxaa isugu tegay murug iyo walbahaar iyo qalaqoo dhan baa ruuxa isugu tegay marka la dhihi rabo ayaa waxaa la yidhaahdaa cibaaradaa la isticmaalaa ahadahu almutaqadim walmuta'ahir baa ladhaha waxaa kaloo yidhahdaa ahadahu albaciidu walqariib ah, yacni murug kasta ayaa isugu tagtay fa ahadanii waxa i qabtay buuhi maa qaruba wixii dhowaaday oo murug iyo walbahaara iyo wamaa bacuda wixii fogaadayba ayib sababtu wax bimacnaa waxaa ku bixiyay inuu sidaa u murgo oo u walbahaaro nabiga salaantii buu ka qaadi waaya nebigu sal lay waslam intay salaameen ay salaanta ka qaadi waayeen salaanta ka qaadi waayena waxoogaa dareen bay keentay oo wuxuus yidhi malaha waxyi baa soo degay oo nebiga sal lay waslam xidhiirhkii iyo jacaylkii iyo waxbaa iska bedelay salaantan lagaa qaadi waayey see wax u jiraan arrintaasaa marka keentay inuu murgo walbahaaro ayb xataa qadaw ilaa ay dhammaysteen asalaata salaaddii ilaa ay dhammaysteen ayaa murugta iyo walbahaarkaasi isugu ka yimid fa sa'altuu markaasaan nabiga weydiiyey sal lay slam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay slam inna allaha alle yuxdiu wuu soo darrisiiyaa min amrihi arrinkiisa xaggiisa wuxuu ka soo darrisiiyaa soo cusboonaysiiyaa maa yashaau wuxuu doono ilaahay wuxuu rabuu dib ka keenaa wa innahu qad axdaa alla wuxuu dib ka keenay min amrihi arrinkiisa xaal uu ka mid yahay allaa natakallama inaanaan hadlin fi salaati salaada dhexeed inaanaan ku hadlin ilaahay wuxuu doonuu badelaa axkaam buu dib ka keenaa waxbuu soo darrisiiyaa waxyaalaha intaad maqnaydeen dib ka yimidna waxaa ka mid a alla tabaaraka wa tacaala uu dib ka soo dejiyey inaydan salaada lagu hadlin saasuu yidhi rawahu axmed baa wariyey wanasaa'i kadalika waxaa soo saaray xadiidka lafdigiisan alimaam abu daawuudin atayaalisi ariiqiisa bayhaqi baa ku wariyey kadalika waxaa soo saaray tabaraani lafdigan hadda meesha yaallana waxaa iska leh nasaa'i iyo kayrkii baa iska leh bal xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud iyo taxaawi iyo ibni xibbaan way warinayaan waana xadiis saxiix wey ayib abu daawuud wuxuu siyaadiyey lafdigiisa markii nebigu salaadda ka baxay kadib fa radda salaam markuu salaadda ka baxay kadib buu salaantii ka qaaday meeshan waxaa laga faa'iidaysan hadii adoo salaad ku jira lagu salaamo in markaad salaadda ka baxda kadib aad salaantii celin karto waxaa kaloo sugan intaad salaadda dhexdeeda ku jirta in ishaaro lagu jawaabo oo muxuu ahaayey axaadiista iyadana ku imaanaysa in nebiga sal lay waslam uu ishaaro ku jawaabi jiray marka labaduba waa suganta xadiikaas iyo xadiidka hore marka culimada qaarkood waxay ku jamcinayaan oy leeyihiin reebidda la reebay salaada dhexeedoo lagu hadlo makay ahayd makay ahayd laakiin inuu qur-aan soo dego oo qur'aan reebo madiinay ahayd markaa hore waxay ahayd inna fi salaati la shuqlan laakiin aayadda qur-aankaee waquumuu lilaahi qaanitiina zayd ibnu arqam uu ka hadlayo markaa waxay ahayd madiina waxaa kaloo dhici kartaa laleeyahay xataa reebiddaa hore maka lagu reebay kadib saxaabada qaarkood oo arrintu ayna soo gaadhin inay hadli jireen madiine iyagoo jooga kadibna aayaddu markay timid ayaa hadalkii la wada joojiyey almuhim waxaa laysku waafaqsan yahay salaada dhexdeeda inaan lagu hadli karin hadal salaada ajnabiga wa can mucaawiyata bn alxakam assulami qaala wuxuu bayna waqti ana anugu usallii aan tukanayo maca rasuuli lahi sal lay waslam anoo nabiga la jirankiisa tukanaya oo nabiga la tukanaya id markaas baa catasa waxaa hindhisay rajulun ninbaa hindhisay oo min alqawmi dadkii ka mida dadkii tukanaya nin ka mida ayaa hindhisay fa qultu markaasaa waxaan idhi yarxamuka allah meesha waxaa laga fahmayaa yacni wuxuu u baray ruuxu markuu hindhiso oo ilaahay uu mahadiyo u duceeyo yarxamuka la dhah waxaa marka ninkaasi inuu ilaahay mahadiyey markuu hindhiso alxamdulilah kadibna saxaabigan isagoo daahirkii amarka ku camalfalaya inuu yidhi yarxamuka allah ayb waa u duceey markaasay ganeen buudhi alqawmu raggii meesha ku tukanayay biabsaarihim indhahoodii bay ugu soo ganeen buudhi bimacnaa si kulul baa la ii fiiriyey waay dadkii baa soo wada fiiriyo yacani fiiro nooc canaan ay ku jirto iyo inkiraad baa laysoo fiiriyey faqultu markaasa waxaan idhi waa ukla ummaa hooyadii gablamkeede hooyadii gablantaye maa sha'nuku maxaa xaalkiinnusu yahay oo tanduruna ilaya aad ii fiirinaysaa waaba ka sii darayba markii hore yarxamukallabayba taagnayd war badan buu meesha sii geli waa uklana waa la ahriyaa waa aklana waa la ahriyaa waa akla ummaa hooyadii gablankeede hooyadii gablantaye isagaa isku wada maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu yaho tanduruuna ilaya adii fiirinaysa war maxaad iga fiirinaysa odindhaha iigu soo taagaysa qaala wuxuu idhi fajacaluu waxay bilaabeen yadribuuna inay garaacaan biaydiihim gacmahooda ay ku garaacaan calaa afkhaadihim bawdooyinkooda korkooda bawdooyinka korkooda bawdada inay gacmaha ku garaacaan ayay markaa bilaabeen yacni way aamusiinahayaan ilan ma hadli karaan iyaga salaad bay ku jiraan falammaa goortii ra'aytuhum aan arkay buuhi yusammituunanii inay aamusiinhayaan aan fahmay inay aamusiinhayaanoo gacmahan lagu garaacayo bowdooyinka aamusiin ay tahay iyo fiiradii hore iyo laakinnii sakattu waanse aamusay buuhi markaas yani waxa weeye fahamkaasaan ku aamusay falammaa goortii sallaa uu tukaday rasuululahi sala allahu calayhi markuu nabigu salaaddii dhammaystay fabiabii wa ummii afdiihi baa meeshaa ku jirta yacni aabbahay iyo hooyaday baan ku furan eh waa hadal la yidhaahdo ruuxa markuu agtaada qaali ku yahay ayaa la yidhaahdaa biabii wa ummii afdiihi ama mufdan mid lagu furta weeye hee maa ra'aytu ma aanan arkin buuhi mualliman macallin qablahu hortii walaa bacdahu iyo gadaashii toona oo axsano ka wanaagsan tacliiman waxbarid minhu nebiga xaggiisa weligay ma arag buu macallin hortii iyo gadaashii toona xagga dadka baridda wax la barayo kaga fiican ayib fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa kahananii ima guulguulin buuhi wejiga ima kaduudin hadal xunna iguma dhihin imana canaananin walaa darabanii imana garaacin walaa shatamanii imana caayin ninkan salaadda dhexeeduuba ku sheekeeyoo rag la dagaalamayoo afka ka dagaalamay haddana ma daalika nebigu sal lay slam mana caayin ma aflagaadaynin ma garaacin ma guulguulin qaala wuxuu yidhi un nebigu sal lay inna hadihi salaata salaadani laa yasluxu ma habboona fiiha dhexeeda shay-un shay oo min kalaami innaasi dadka hadalkiisa dadka la hadalkiisa wax un ka mida salaadan dhexeeda kuma habboona wa fii riwaayatin laa yaxilu riwaayo kale waxay leedahay xalaal ma bannaana ayb innamaa hiya iyadu attasbiixu waa subxaan allah wاltakbiiru iyo allahu akbar wa qiraa'at اlqur'aani iyo qur-aanka akhrintiisa waa waa dikri iyo qur'aan akhrintii way salaadu aw kamaa qaala ama siduu yidhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiguma sidaasuu yidhi wuxuu hubi la'yahay kelimadii nabigu uu yidhi yaa shaki ka galay lafdigii nabigu uu yidhi markaad hubi weydo oo xadiiska sidii uu markaa aad u qabatay aad u sheegto ayaa taxadar ahaan waxay dhihi jireen aw kamaa qaala rasuululahi sal lay slm mise siduu nebigu yidhi waa taxadarka muxadisiinta ayuu ka mid ah rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wa muslimun wa abu daawuud wa qaala abu daawuud wuxuu idhi laa yaxillu makaana laa yasluxu laa meesha lafdigan hadda ku yaalla abu daawuud isagu wuxuu idhi laa yaxillu ah, ma habboona iyo ma bannaana waa isku macno mana isku dhow yidhi xadiidkan mucaawiyat bnu xakam assulami qisadiisa waxaa deliishaday jumhuurta culimmada badankood alimaamu maalik shaafici axmed abu thawr ibnulmundir iyo keyrkoodba waxay u deliishadeen ruuxa salaada dhexeeda ku hadlay hadalka uu hadlayna hadal kii salaada aan ahayn haddii uu jaahil yahay oo garasho la'aan ay u geyso ama uu naasi yahay oo ishalmaansan yahay inuu salaad ku jiraba waa halmaansan yahay salaadiisu ma burayso ruux baa ruux la sheekaystay laakiin lama aha inuu salaad ku jiro waa ishalmaansanyah ama meehe wuxuuba moodayaaba hadalka dadka lala hadlaayay salaadda inay jebisado lama ah islaamnimadiisaa iska cusub ama muusan wuxuu sheegtaba arkinba marka wuxuu moodayaa in salaadda dhexeeda laysaga hadli karaama yaqaana salaaddu inay burayso markaas ruuxa noocaasoo kale a lijahlihi aw linisyaanihi waa macduur salaaduna ka buri mayso xaggee laga qaadanayaa leanna nebigu sal ley waslam mucaawiyat bnu xakam assulami muusan ku dhihin salaadda soo celi sooma waxaa la yidhi ma habboono ama ma bannaanaa lagu yidhi laakiin salaaddii soo celi lama dhihin inay salaaddiisu asaxday baa laga qaadanaya ayb adilada loo deliishada masalada waxaa ka mid ah, muxuu ahaayey xadiikii ulyadayn xadiikii dulyadayn waan u tegi doonnaa oo nebigu sal lay slam intuu tukaday salaad casar ah ayuu halmaamay labadii dambe kadibna wuu ka baxay tuu ka baxay buu marka meeshii uu ku tukaday fadhiistoo soo jeesay saxaabadii marka nin ka mida ah waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow dulyadayn la yidhaahdo salaadda miyaa la gaabiyey mise waad halmaantay markaasuu yidhi mana halmaamin lamana gaabin kadibna saxaabaduu weydiiyo wuxuu yidhi warma sida dulyadayn uu sheegahayaa haabay dheheen markaasuu istaagoo labadii ragcadood leeyahay marka hadalkan faraha badan ee laysdhaafsanayo labadii ragcadoodee hore iyo labadii ragcadoodee dambe dhexdooda wa ruuxii salaaddii buu ku jiraa laakiin halmaan baa jira sooma ma nebigu waa ishalmaansan yahay salawatu rabbi waslm waa halmaansan yahay saxaabada la hadlayana waxaa u geynaya ayaguna waxay moodayaan oy raadinayaan salaadan meesha ka baxday ma naskhi baa yimid salaadiima laba ragcadood baa laga dhigay saas man ayb marka xadiista la deliishanaya ka mid tahay waxaa kaloo xadiidkan loo deliishada oo jumhuurta iyadana u deliishada masale kaloo ah in aysan bannaanayn salaada dhexeeda hadal oo dhan walow limaslaxati salaa xataa salaada danteedaba ha ahaato salaada danteeda ha ahaato u tegi doonnaayo wixii salaada ku yimaada baraarujintu waxay noqonaysaa hadduu rag yahayna tasbiix haday dumar tahayna tasfiiq oo macnaha sacab sacabka oo laysla waxa uu khalday hadday tahay qiraa'adii qur'aankana waa u tegi doonnaa fatxi baan u tegi doonaa waa loo furi laakiin hadal kale oo limaslaxati salaad oo ruuxu iska hadlo maya ayib taana xadiisku waa wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liaxmada axmed u sugnaaday inamaa hiya iyadu waa salaadii atasbiixu waa subxaan allahi wtakbiiri iyo allahu akbar wataxmiidu iyo xamdiga mahadinta alleh wa qiraa'at lqur'aani iyo qur-aanka ahrintiisa sheekhu wuxuu hi wa fiihi xadiiskan waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa ana atakbiira allahu akbartu min asalaati salaadda inay ka mid tahay wa ana alqiraa'ata fardun inay laasim tahay qur la ahrinayo salaadda dhexeeda wa kadalika altasbiixu wاltaxmiid subxaan allahi iyo alxamdulilaahi ida salaada dhexeeduna ayaduna waa la mid waxaa kaloo xadiiska ku sugan daliil calaa anna tashmiita alcaatis ruuxa hindhisay u ducayntiisa laga farxiyo la yidhahdo yarxamuka allah min alkalaami inay ka mid tahay hadalka almubtili ee salaadda burinaya ah, ayb wa anna man facalahu ruuxii sameeya jahilan asagoon aqoon u lahaynna lam tabtul inaysan buraynin salaatuhu salaadiisu inaysan buraynin taana xadiisku waa kutusay xayu meel lam ya'murhu nabigu uusan amrin ninka isaga bilicaadati soo celinta uusan amrin waa wejhulistidlaalka bimacnaa nebigu ma amrin soo celi salaadda hadii ay buri lahaydna soo celi baa la dhihi lahaa ayib uu ku yidhi ninkii la dhihi jiray almusii salaatahu ninkii salaadiisa halleeyeyba soo laguma dhihin irjic fasalli fa innaka lam tusalli baa lagu yidhi soo ma marka haddii salaadiisu ayna asixi lahayn ku celibu ku noqo la sidaas weyan ayb baabu ana man dacaa fi salaatii bima laa yajuusu jaahilan lam tabtul ah, wuxuu baab u yahay waxaa kaloo xadiiska laga qaadan ee yacni xamdiga xamdiga isaga salaadda dhexeeda haddaad ku hindhisto alxamdu lilah inaad iyadu waa mashruuc waxaa la diidan yahay uun ah? jawaabta yarxamuka allah baa la leesh lianna alxamdu lilaahidu waa dikrigii salaada dhexeeda ku bannaanaa soo ma soo hadda xadiisku ma ahayn innamaa hiya atasbiixu wاltakbiiru wاltaxmiid marka xamdigu waa dikri laakiin hadalka salaadda wax yeelaya waa hadalka dadka aad la hadlayso allah waa khitaab aad ruuxa kula khitaabaysa kaasi marka kuma jira meesha kaa weyaan amaa haddaad hindhista adoo salaad ku jira alxamdulilah baad dhihi taa iyada muxuu ahay laga qaadanayaa oo maxaa laga qaadanaya saxaabiga xataa jawaabtiisa yarxamukallah sida nabigu u baray waxay ahayd ruuxu markuu xamdiga la yimaado un yarxamukallah dhah marka inuu alxamdulilah yidhi baa laga fahmay ayb baabu anna man dacaa ruuxii ducaye fii salaatii salaadiisa dhexeeda ku ducaysta bima laa yajuusu waxaan bannaanayn ku duceeya jahilan isagoon garanaynin lam tabtul ma burayso wuxuu baab u yahay ruuxii salaada dhexdeeda ku ducaysta wax aan bannaanayn khalad buu ku ducaysta ah, duca aan saxahayn buu ku ducaysta salaaddiisu buri mayso laakiin waa goorma waa markuu aqoon darro u geyso waxa laga fahma tarjamada hadduu aqoon u leeyahy wax khaladana salaada dhexdeeda ku ducaysta inay burayso sidaasaa tarjamada laga fahmaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaama waxaa istaagay rasuululahi sal allahu alayhi waalihi wasalam ila salaati salaaduu istaagay wa qumnaa annaguna waan istaagnay macahu nebiga la jirankiisa fa qaala wuxuu yidhi acraabiyun nin reebaadiye ah wa huwa fi salaati isagoo salaadda dhexeeda ku jira wuxuu yidhi allahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macana axada allahuma allahyo irxamnii ii iyo wa muxamadan ilaahw anigii maxamed keligana labadanadaa un u naxariiso walaa tarxam hana naxariisanin macanaa la jirankanaga axadan cid kale ha u naxariisanin caraabigani waa ninkii masaajidka ku kaajay oad garanaysaan sooma ah, xoogaa saxaabadu guulguuleenoo yani wax weyaan maarata salaadda dhexeedadiibuu marka ku ducaynaya ah, nebiga oo aan aad muxuu ahaayey eh, eh, dhaleecayn iyo canaan iyo midna u geysanin iyo isaga unbuu ducadii koobay ilaahay oo labadanadaa u naxariiso cid kalena ha nugu darin kuwan kale u diiday falamma sallama nabiyu nebigu sal lay slam markuu salaamo naqsaday oo salaada ka baxay qaala wuxuu yidhi lilacraabiyi ninkii reebaadiyaha wuxuu ku yidhi laqad taxajarta waxaad cidhiidhiyatay waasican naxariis alloo ballaadhan shay waasac oo ballaadhan oo guda weyn ayaad niyaho cidhiidhiyatay wuxuu ula jeedaa raxmat allaahi ilaahay naxariistiisa lanna naxariista ilaahay wasicat kulla shay sooma wasicat kulla shay naxariis ballaadhan oo shay walba qaadi karta ayuu ilaahay leeyahay tabaaraka marka naxariistiisaa u gudaweynayd baad adiga iyo aniga uu nagu koobtay waay waad cidhiidhiyatay ayb waxaa wariyay axmedu axmed walbukhaariyu wa abu daawuud wannasaa'iyu baa wariyay xadiidkaas tarjamada uu imaamku u sameeyey waxa weeyaan ruuxa ninkaa isaga ah duada uu ku ducaystay dua saxsan maaha sooma salaaduu ku jira wuxuuna leeyahay ilaahay aniguun ii naxariiso haddaad cid kale maxamedna igu dar laakiin dad kale ha naxariisan oo dadka kale maxaad u habaari walaa tarxam macanaa axaddan taasaa duca khalad ah sooma marka salaadda dhexeedii ninkii duca khalada ku ducaystay salaaddiisii ma buraysaa waa hadduu jaahil yahay maya leesh leanna ninkana caraabiga waa aqoon male leh idi jahligu waaba midka u geeyeyba inuu masaajidka ku kaajo sooma hadduuba masaajidka xurmadiisiiba garan waaye oo masaajidkaba ku kaajay bimacnaa wax weeyaan aqoontiisaa iska marka taasaa marka keenaysa waana midaan nabigu sal lay slam ugu cudurdaaray sida uu sheekh tarjamadiisa ka muuqata salaadiisu inaysan burinna waxaa ku tusaya nebigu sal lay slam ma amrin inuu salaada soo celiyo soo lam ya'murhu bilicaada salaada soo celi ma dhihin mar haddaan soo celi la dhihinna salaadiisu waa asax baabu maa jaaa wixii yimidu baabuu yahay fi naxnaxati wannafhi fi salaa naxnaxada wixii ku yimid iyo afuufista fi salaati salaada dhexeeda la afuufo naxnaxadu wax weyaan <clears throat> weyaan manaa <clears throat> naxnaxada taasaa la yidhahda salaada dhexeeda adoo ku jira inaad <clears throat> dhaahdo ama salaada dhexeeda adoo ku jira inaad wax afuufto oo kale yani ama sujuudda ama rukuucda ama adoo taaganba salaad dheeed wax afuufto ama inaad ixi dhahdo salaadaadii ma jabinaysaa mise ma jabinaysa ma bannaantahay mise ma bannaan can caliyin radi allahu canhu wuxuu yidhi wuxuu ahaa kaana lii waxaa ii ahaa min rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka xaggiisa waxaa iiga ahaa mudkhalaani ama madkhalaani laba gelitaan bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintii laba goor ama laba gelitaan oo nabiga aan u galo ama laba gooroon u galo nabiga sal lay sl ayaan lahaan jira habeenkii mar maalintiina mar wa kuntu waxaan ahaa idaa goortii dakhaltu aan u galo calayhi korkiisa wa huwa yusallii isagoo tukanaya tanaxnaxa lii mid ii tanaxnuxa ayuu ah <clears throat> ayuu ii dhihi jiray rawa axmed baa wariyey wabnu maajah wanasa'i macnaahu buu wariyey bimacnaa tanaxnaxa lii si uu ii ogaysiiyo ama ii dareensiiyo inuu salaad ku jiro ayuu macnaha tanaxnuxaa samayn jira ah, yacni markaan soo galo si aan ogaado inuu salaad ku jiro ayuu marka tanaxnuxa samayn jiray dareensiin aniga uu dareensiinaya darteed inuu salaad ku jiro xadiidka waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayma iyo daarimi wuxuuna ku wareegayaa sanadkiisu nin layidhaahdo cabdulaahi ibnu nujayi oo jumhuurtu ay daciifinayaan alimaam albukhaari iyo eh, mxuu ahaa ibnu cadi iyo way daciifinayaan nasaa'i khayrkiina way tawhiiqinayaan marka inuu daciif yahay bay u badan tahay jumhuurtu saasay qabaan sidaas daraaddeed baa waxaa daciifiyey sanadkiisa sheekh albani caleh raxmatullah haddii uu xadiisku sugnaado waxaa loo deliishanayaa inay naxnaxadu banaan tahay salaada dhexeeda in ixi lagu yidhaahdo inaysan dhib lahayn wacan cabdillahi bni camrin an nabiy sal ly slm nebigu nafakha wuu afuufay fi salaati salaada dhexdeeda ayb inayna eh, muxuu ahaayey eh, yani naxnaxada salaadu inaysan waxba yeelayno burinaynin ruuxu markuu u baahdo ayaa waxaa qaba jumhuuru ahlilcilmi culimmada badankood baa qaba xadiiskanay u deliishan hadduu xadiisku daciif noqdo daliilku waxa weeyaan waa cadamu daliil ah, yani waxaa daliilu ah shayga marka la leeyahay ama waa makruuh ama salaadda waa jabinaya waa in daliil loo helo sooma marka wax daliiloo maanica ma jiro abu xaniifa iyo ardaygiisii moxamed ibnulxasan ashaybaani ayaa iyagu waxay ku tageen in eh, naxnaxadu salaada ay burinayso oo ruux isagoo salaadda ku jira hadduu ixixi dhaho salaaddiisu waa buraysaabay qabareen axaadiis aan sugnayn oo daciifay daliishanayaan saas daraaddeed adigoo xanafiyani ah, waxa weeye eh, xanafiyiin tujinaya haddaad exi dhahdo salaadda way kaa goosanaya qolyahan eshiyaanka inta madhabka abu xaniifa haysta exida way dhibtaa laakiin jumhuurtu waxay qabaan inaysan dhib lahayn <clears throat> wax daliiloo maanicana ma jiro wacan cabdilaahi bni camrin radi allahu canhu ana nabiya sal lay sl nebigu nafakha wuu afuufay fii salaati alkusuufi salaasta madoobaadka madoobaadka dayaxa iyo qoraxda iyo madoobaadka salaadeeda dhexdeeda ayuu nebigu wax afuufay rawaahu axmed wa abu daawuud waannasaa'i xadiidku waa xadiid xasana waxaa kaloo wariyay ibnu khusayma ibni xibbaan oo soo saaray iyagana waxaa saxiixiya sheekh albaani caleyh raxmat ullah qolyaha musnad axmed taxqiijiyana waxay leeyihiin waa xasan wadakarahu waxaa sheegay xadiidka albuhaariyu baa sheegay tacliiqan xaaluu yahay mid sanadka qaybtiisa hore laga jaray warawaa axmedu axmed wuxuu wariyey haadalmacnaa macnahan oo kale ayuu wariyey ayb xadiidkaa macnihiisu waxa weeye tatimadiisa iyo dhammaystirkiisu wax waay sida abu dawud iyo soo saareen uma nafakha fii aakhiri sujuudihi nebigu sal ly waslam salaadii madoobaadka markuu tukanayay oo rakuucdeeda iyo sujuuddeediiy soo dhammaystiray sujuuddii u dambaysay soo ku jira ayaa nabigu sal lay waslam sujuudda aakhirkeedii ayuu marka afuufay abu daawud wuxuu tilmaamay afuufku qaabku u dhacayo wuxuu yidhi uf uf uf saas way macanaha yacni afuufku sidaas kadibna wuxuu yidhi oo nabigu sal ley waslam ku ducaystay rabbi alam tacidnii anlaa tucadiba wa ana fiihim alam tacidnii anlaa tucadibahum hum yastakfiruun rabbiyow miyaadan ii yaboohin oodan ii ballanqaadin inaadan cadaabin anoo dhex jooga miyaadan ii yaboohin inaadan cadaabin ayagoo ilaahay dembidhaaf weydiisanaya wuxuu tilmaamayaa aayaddii fii suurat alanfaal wma kana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wma kana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun marka rabbiyo soo ballanqaadkaa imaadan siinin waay yacni eh, leanna isbeddelka eh, iftiinka qoraxda iyo dayaxa waa aaya min aayaat illah marka cabsi badan bay nabiga gelisay sal lay waslam ayb nafkigaasi marka iyo afuufkaas ay sidaa ku tilmaameen alimaam اlbayhaqi cali raxmatullah isagu wuxuu leeyahay afuufku wuxuu ahaa haiid haiidka waxaa la yidhaahdaa waa khuurada ruuxu markuu ama hurdo ama aad u murugsan yahay ama yacni waxa weeye uu oohin la feedho qaadayo ayaa waxaa ka yimaada wax shabaha afuufis dhulka la afuufayoo kale marka nebigu sal lla ley wasalam xusnigii iyo khawfkii hayay ayaa sawdkan u eg afuufka ayaa ka soo baxayo isagoo sujuudsan ee ma ahayn afuufis uu qastay ma ahayn sidaasay ku fasirayaan ayb warawaxa wariyey axmedu axmed baa hada almacnaa macnahanuu wariyey min xadiidi almuhiirati bni shucba xalwi axmed baa soo fi lmusnad sanadkiisuna waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhaahdo mujaalid ibnu oo daciifa ku jira xadiid almuhiirati bni shucba oo isagana ku soo arooray ee kusuufka oo sugaya isagana nafkhiga iyo afuufista sugaya laakiin jumladaasi nafkhiga iyo afuufista ah xadiidka ay ku timid sanadkiisu waa daciif oo mujaalid um ibnu saciid baa ku jira wa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi annafkhu afuufista fi salaati salaadda dhexeeda la afuufaay kalaamun waa hadal salaadda dhexeeda ku jira inaad wax afuufto waa hadal rawa waxaa wariyey saciidun saciid ibnu mansuur way sunanihi buu wakadalika waxaa wariyey ibn abi shayba fi lmusanaf iyo cabdirazaaq fi lmusanaf ayaguna soo saaray aarkan waana aar sanadkiisu daciif yahay lianna waxaa ku jira nin mubham ah ayb laakiin imaam lbayhaqi caleh raxmatullah wuxuu wariyey sanad saxiixa kaga wariyey cabdillahi bni cabbaas inuu yidhi akhshaa an yakuuna annafkhu kalaaman waxaan ka baqayaa afuufistu inay hadal noqoto saas maanaa marka cabdillahi bn cabbaas iyo ibn mascuud iyo e, yani fuqahada qaarkood baa waxay qabaan e, salaada dhexeeda inaad wax afuufto hadal oo kale u dhiganta wabitaali salaadaadu waa jabaysaa leanna hadalku waxay yidhaahdeen waa wixii laba xaraf iyo ka badan ah markaad wax afuufto aad dhahdo yani waxa weeyaan laba xaraf iyo ka badan waay soo ma markaas waa hadal bay leeyahay qaarkood laba xaraf iyo wixii la mid ah ama ka badan laakiin xadiisku eh, muxuu ahaayey eh, eh, hadduu sugnaado waana sugan waa xasan lafdiga abu daawuud iyo keyrkii ay cabireenna waxa weeyaan laba xaraf iyo siyaado waay meeshaa waxaa laga qaadanaya muhimmaddu xarafka ma ah laakiin muhimmaddu wax weeyaan xaraf xaraf ahaan ah oo wax laga fahmayo hadal ah le'anna neef soo baxday afuufku waa neef neef soo baxday hadal maaha sidaas daraaddeed cala sawaab xadiidku waa sugan yahay afuufista mujaradka ana inayna salaada jebinaynin baa laga qaadanaya waana sida yani xooga badan baabulbukaai oohintii buu baabu yahay fi salaati salaada dhexeeda lagu ooyo min khashyat illahi ilaahay cabsidiisa darteedna loo ooyo tacaala ku dhahay qaala allahu alla wuxuu yidhi idaa tutla alayhim aayaat araxmaani kharuu sujadan wabukiya ambiyadii ilaahay soo sheegay idaa goortii tutlaa la akhriya calayhim korkooda aayaat araxmaani allaha naxariista badan aayadihiisa markii korkooda lagu akhriyo kharuu way hoobtaan sujadan ayagoo sujuudsan xaal ayyihiin kuwa sujuudsan wa bukiyan iyo kuwa ooyaya iyagoo oohin iyo sujuud isku daray ayay daadanayaan way macnaha marka iyagoo sujuudsan bay ooyayaan bimacnaa salaad dhexeeda inay ku jiraan baa laga garan karaa bay leeyihin wacan cabdillahi bni shikhiir qaala wuxuuhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sal lla ley oo yusallii tukanaya walxaal fii sadrihi laabtiisa dhexdeedana ayd u yahay asiizun saas way karkar oo ka asiizi lmirjal dheriga karkariddiisoo kale ah min albukaa'i oohinta daraaddeed ah, yacni eh, asiiska waxaa la yidhahdaa waa sawdka dheriga markuu karkarayo ka baxayo man saas man ama uayb yani waxa weye oohintiibuu isku celinaya hadal ahaan inuu soo baxdo markaad celiso waxoogaa yani way ku qaadaysaa ku qaadaysaa marka feedhihiisa waxaa ka baxayo sawd aad moodo dheri karkarayoo kaleeto oohinta darteed rawahu axmed baa wariyey wa abu daawuud wanasaa'iyu baa wariyey waxaa saxiixiye xaakim dahabi baa ku waafaqay calaa sharti muslim kadalika waxaa saxiixay ibnu xibbaan iyo sheekh albani xadiidku waa xadiis saxiixa wey wuxuuna ku tusayaa oohinta salaada dhexeeda inuu ruuxu ku ooyi karo laakiin sawd uun ama feedhaha ka baxaya oo laabta laga dareemaya mooye oohin camaadaho afka ka soo baxaysoo qayla ah ma aha taas ma aha ee wax weeyaan waa shanqadhaas laga maqlayo feedhihiisa ayb wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi lama shtadda markuu darraaday birasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam wajacuhu xanuunkiisii markuu ku daraaday oo xanuunku ku adkaaday nebigu sal ly sl wa xanuunku u dhiman doono ayaa qiila waxaa la yidhi nahud lahu nebiga assalaa salaaddii rasuul allow salaadda wakhtigeedii baa gaadhay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam muruu amra abaa bakrin abubakar amra falyusalli ha tujiya binnaasi dadke yani waxay ahayd markuu isku dayay nebigu kadib uu isku dayey waa kici waay waa dhacay haddana waa kacay haddana waa markii uu ka quustay ayuu markaa amarkaa bixiyey muruu amra abaa bakrin falyusalli ha tujiya binnaasi qaalat caaishatu waxay tidhi inna abaa bakrin abubakar rajulun nin way rasuul ilaahi raqiiqun oo jilicsan yani raqiiqulqalbi bay ka wadaa qalbi jilicsan idaa goortii qaraa' uu akhriyana halabahu waxaa ka tan badanaya albukaaw oohintaa ka tan badanaysa khaasatan nebigiioo jiran sal lay slam oo soo kici waaya oo booskiisii uu istaagay xusuus booska uu taagan yahay rasuulkaa istaagi jira xanuun buuna la soo kici waaya oohinbuuban ishayn karinba oohintaasaaba ka tambada waxna ma ahrin karo mana wadi karay leeda ah, qaala nebigu markaasa wuxu uhi sl ly slam muruu amra falyusalli ha tujiye waa ku celiyey warka jooji abubakar ha la amro facaawadathu markaasay ku celisay ah, fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl ly slam amra falyusalli ha tujiye iyadoo cid kale lagu badalay rabta inna kunna idinkubu nebigu sal lay slam sawaaxibu yuusufa yuusuf saaxiibadii oo kale ti yani sawaaxibu ka sawaaxibama milu sawaaxibi yuusufa yuusuf dumarkii wakhtigiisii qisadii ay ka dhaxaysay oo kalaa tihiin buu nebigu sal lay slm ra waxaa wariyay albukhaariyu laga wadaa islaamihii yuusuf wakhtigiisa qisadoodii iyo qisadiinnana isu eg buu nebigu ku yidhi sal lay qisadoodu waxay ahayd haweenaydii ninka casiiskii uu qabay ee yuusufu gurigeeda ku noolaa markii intay laftiisa ka doontay oy damacday inuu xumaan ku sameeyo arrintii ay ka fashilantay oo ninkeeda ku dacwaysay oo dacwadiina ka fashilantay oo magaaladii ay gashay haweenaydii casiisku wiilkii yaraayee gurigeeda joogay bay maagtay oy wax ka raadsatay dacayadaasi markay magaalada u gashay waa tii dumarkii magaalada isu keentay sooma dumarkii magaaladii soo shirisay markay soo shirisayna ayadu daahirka waxay muujisanaysay shirkan ay isugu yeedhay ujeeddada ay isugu yeedhay inay tahay inay bal yuusuf la arkaan oo daawadaan sooma waxa u qarsoonna muxuu ah waxa u qarsoonay wuxuu ahaa inay garowsho ka hesho oo dacaayaddii ka faaftay ay meesha ka saarto dumarkuna ugu garaamaan dooniddeedii hadda kadibna inay dooni doonto ay caddaysato waxbaa u qarsoonaa waxna way muujisanaysa sooma tiioo kuwiioo kale aad la mid tihiinoo waxa aad ii muujisanaysaan waxbaa idinka hooseeya wa waxbaa hee idinka hooseeya leesh lianna waxa weeyaan caaisha radiallahu taala anha iyada lafteedaa caddaysayoo ujeeddadii qasadkay ka lahayd wuxuu ahaa aabbaheed baa waxay uga ba'aysay meeshii nebigu istaagi jiray markuu istaago ama dadku ilaystaan sooma ama he dadku ilaystaan taasaa u qarsoonay marka aabbaheed meeshaa in laga daayo qasadkaasay wadatay oo ujeeddadu saasay maxayna muujisatay waxay muujisatay wuu ooyi sooma oo salaadaba ma wadi karo saas daraaddeed baa nabigu wuxuu ku yidhi yusuf dumarkii wakhtigiisa aha sawaaxibta waxaa laga wadaa isku qisada ahayeen kuwii oo kalaa tihiin buu nabir sl lay waxaad ii muujisanaysaan waxa idiin qarsoon baa jira saasuu marka nabigu kudiiy sl lay slm rawahu lbuhaariy lafdii kale wuxuu ahaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba waa diideen waxaan abubakar ahayn ee abubakar amra dadka salaaddaha ka saareen Ah, xadiikaasi marka wuxuu ku tusayaa ina abaa bakrin rajulun raqiiqun idaa qara'a halabahu lbukaa hadduuba akhriyo oohintaa ka tan badanaysa qalbi jileeciisa darteed nebigu ma dhihin sal ley wasalam salaada dhexeedoo lagu ooyo waa khalad ma dhihin sooma wuxuu taqriiriyey in salaada dhexeeda lagu ooyi karo wamacnaahu xadiidkaa mid la midna muttafaqun calayhi mid laysku waafaqay wey min xadiii caaishata xadiika caaisha xaaluy buhaari muslim waa soo saaray iyo axmed intuba marka waxay kutusisaa salaada dhexeeda in lagu ooyi karo laakiin waxay karaahaysanayaan in badanoo um, culimmada ka mid ihi in ay oohinta caadigae ruuxu bannaanka markuu joogo ooyayo ee qaylada ah salaada dhexeeda maya waa inuu ruuxu isku celiyo oo markaa ay noqoto uun shanqadh iyo hugun ka baxaya laabtiisa iyo guuxaas bas wax ka badan maya saasayleeyayb baabu xamdilaahi ilaahay mahadintiisuu baabuu yahay fi salaati salaada dhexeeda lagu mahadiyo licutaasin hindhiso darteed loo mahadiyo aw xuduudi nicmatin ama nicmo soo darrisay oo kugu cusub darteed loo mahadiyo adoo salaada ku jira sabab keenta ilaahay mahadintiisa hadday kugu timaado salaada dhexeeda maalan waad hindhistay waa sabab xamdiga keenta ama nicma kugu soo korodhay salaada dhexdeeda nicmadii waa in laga xamdiyo sooma salaada adoo ku jira xamdigaa ma la imaan kartaa sababtiisii la helay can rifaacati bni raaficin qaala wuxuu uhi sallaytu waan tukaday khalfa rasuulillahi sal allahu calayhi waalihi wasalam nabiga gadaashiisaan ku tukaday fa catastu markaasaan hindhisay fa qultu markaasaa waxaan idhi alxamdu lilaahi xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiih kama yuxibu rabbuna wayardaa alxamdu lilah mahad ilahay baa iskale xamdan mahad iyo ammaan buu leeyahay kaiiran oo fara badan tayiban oo wanaagsan mubaarakan fiihi oo dhexdiisa khayrka lagu badiyey dhexdiisa uu khayrku lagu badiyey wanaagga kamaa yuxibu sida uu u jecelyahay rabbunaa rabbiganna siuu jecelyaha wayardaa raalli ku yahay ammaan iyo mahad siduu raalli yahay oo ifjecelyahay ah ayib sidaasaan idhi falamaa goortii salla nabiyu nebigu uu tukaday sal allahu calayh waalih wasalam ayaa qaala wuxuu yidhi markuu tukadoo ka baxay ayuu wuxuu yidhi man ilmutakallimu fi salaa war salaada dhexeeda ninkii ku hadlahay keebu ah ninkii wax sheegaya hadalka kee ahaa falam yatakalam axadun cidina ma hadlin shib waa laysmaagayaabaa laysidhiyo malaha nin walba waxa shibtiisu daystay waa baqay uma kadibna qaalahaa wuxuu nabigu yuri sal lay slam ahaaniyata qaalahaa kelimadaasuu yidhi athaaniyata markii labaad man ilmutakalimu fi salaa falam yatakalam axadun cidina ma hadlin waa iska aamusay uma kadibna qaalahaa nabigu kelimadii wuxuu yidhi aaliata markii saddexaad buu haddana ku celiyey fa qaala markaasaa wuxuu ihi rifaacatu waa sayn waayo marka ana aniga wey yaa rasuul rasuulka ilaah anigu ahaabaan fa qaala nabigu wuxu uhi sal ly slam wladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtee laqad ibtadarahaa xaqiiqee waxaa u degdegay kelimadaa iyada ah bidcun waalaauuna malakan soddon iyo dhowr malag baa u kala degdegay u tartamay ayuhum koodeebaa yascadu bihaa la koraya oo kor usii qaadaya koodii kelimadaasi kor usii qaadi lahaa ayay u tartameen oo malaa'igta dhowr iyo soddonkii tartan u galeen rawahu nasaa'iyi baa wariya watirmidiyu iyo tirmidi baa wariyay wakadalika waxaa soo saaray abu daawuud iyo mxuu ahaay abu daawuud iyo hayrkii baa soo saaray ninka la yidhaahdo Eh, alxaafi ibnu sakarna wuu saxiixinaya wakadalika sheekh albani caleyh raxmat ullah isaguna waa saxiixinaya tirmidina waa taxsiininaya xadiidkan marka xadiid sugan waxaana laga faa'idaysanayaa eh, in ruuxu hadduu salaadda dhexeeda ku hindhiso inuu xamdinayo alxamdulilah dhahayo wuxuu xadiidkanu nas ku yaho caddeeyey wixii aan ka fahnay xadiidkii eh, mucaawiyat bnu xakam qisadiisa soo ma mucaawid bnu xakam qisadiisii waxaan ka fahnay ninka uu yarxamukallah ku yidhi inuu alxamdulilah yidhi intuusan yarxamulkaadhin waan ka fahnay laakiin ayadoo cad oo ruux hindhisay salaada dhexeeda uu alxamdulilah yidhi kanaa nas ku ah marka way bannaantahay macnaha ayib taa waa hindhisada amaa nicmo kale haddaad hesho wuxuu uga qiyaas qaadanayayo wuxuu leeyahay maadaama hindhisadu ay sabab tahay xamdiga keenta salaada dhexeediina aad ku xamdisay sabab kale oo keenta xamdiga keenta sida nicmo aad heshay oo kale hadday kugu soo korodhana salaada dhexeeda inaad ilaahay ku xamdiso taasoo kale la mid tahay saasuu uga qiyaas qaadanaya man ayib baabu man naabahu shayun fii salaatihi fainahu yusabixu wlmar'atu tusafiq wuxuu baab u yahay man naabahu ciddii uu isku yimaado shay-un shay fii salaatii salaadiisa dhexdeeda ruuxii uu shay ku yimaado fa innahu kaasi yusabbixu wuu tasbiixsanayaa subxaana allah buu leeyahy waalmar'atu haweenayduna tusafiqu way sacabinaysaa sacbaday isku garaacaysaa adoo salaaddii ku jira ayaa wax kugu yimaadeen waxbaa kugu soo kordhay wuxuun u baahan baraarujin ayaa kugu soo kordhay marka haddaad rag tahayna waa tasbiixsan subxaan allah haddii dumar aad tahayna tasfiiq sac baad la imaanaysa ayib qaala sahl ibnu sacdin wuxuu yidhi can nabiyi sal lay slam nebiga wuxuu ka warinayaa man naabahu ruuxii uu ku yimaado aw nazla bihi wa shay shay uu ku yimaado fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falyusabixa tasbiixsado fa inama atasfiiqu sacabintu linnisaa'i dumarka unbuu u sugnaaday dumarka unbaa iskaleh ayib xadiidka bukhaari iyo muslim abu daawuud iyo nasa'i qayrkood baa soo saaray wuxuuna faa'iidaynayaa haddii salaada dhexeeda waxaad baraarujin u baahan kugu yimaado waxaad ku baraarujisaa tusbiixda waa haddaad ragta maalan imaamkaagii baad baraarujinaysaa waxbuu khalday wixii aad uu khalday baad rabtaa inaad ku baraarujiso ama ma ahee khatar baad rabtaa ruux kale inaad ku baraarujiso ah, maalan eh, mxuu ahaay eh, eh, ilma agtaadaa maalan khatar galayba adna salaad baad ku jirta ruux baad rabtaa inaad tidhahdo war ilmaha qabo ama dabka ka gaadh maxaad dhihi subxaan allah ah, ruux marka waa baraarugaya naabahu shay ama balaayo kugu soo ordaysiiyo halaq waayo waraabaad rabtaa in lagaa qabto oo ruux agtaada arto inaad baraarujisa ama cadow subxaan allah war iga ah, qabo marka waxa weyaan subxaan waa wax kastoo kugu yimaada oo doonayso cid inaad ku baraarujiso ayaa subxaan allahi raggu isticmaalaya dumarkuna sacabkay isku garaacayaan ayibinama atasfiiqu linisa can cali bni abi aalibin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana lii waxaa ii ahayd saacatun saacad baa ii ahayd wakhti wey oo min asaxari hiraabtii ah suxuurtii ah wakhtigaasoo saacaddaasoo adkhulu aan u galo fiihaa dhexdeeda calaa rasuulillahi sal ly sl rasuulka aan galo aan u tago macnaha fain kaana haduu yahay qaa'iman mid taagan marka markaa aan u galay haduu yahay mid taagan oo yusallii tukanaya sabbaxa lii waa ii tasbiixsan jiray haddaan markaaan guriga ugu tago salaad uu ku jiro subxaan allah way dhihi jiray salaad baan ku jiraa bay ka dhigan fa kaana dalika ayb fa kaana wuxuu ahaan jiray daalika arrinkaasi idnahu idankiisa lii aniga uu ii idmayo wuxuu ka wadaa bimacnaa salaad baan ku jiraaye soo gal waa ayb fain lam yakun hadduusan ahan yusallii mid tukanayana oo markaa uusan salaad ku jirinna aadina lii waa ii idmi jiray oo hadal caadiyu markaa igula hadli jiro soo gal buu jiray rawahu axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif ayb waxaa ku jira ninkii aan horay u sheegnayo cabdulaahi bnu nujayi nin la yidhaahdo ayaa ku jira oo uu daciifiyey imaamu shaafici uu waa majhuul waxaa kaloo daciifiyey bukhaari ibnu cadi daara qutni xadiikiisa waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayme iyo bazaarna way soo saareen xadiikaasi marka sanadkiisu waa daciif ayb waana isla xadiikii laftiisa wa xadiikii aan ku soo marnay baabu ma jaa fi naxnaxa sooma xadiiskii u horreeyey ee cali iyo xadiid kale waa isku mid cilladii haysatay kaa hore waa kana haysata ayib waxyaalaha xadiiskan cilladiisana ka mid ah, labada lafdiba waa ku yimid tanaxnaxa liina waa ku yimid sabaxa liina waa ku yimid waana khilaafka ku jira way macnaha isagoo sanadkiisu daciif yahay ba haddana lafdiguu ku yimid baan la garanaynin oo labadaa lafdiba way jiraan marka xadiisku ma sugna waa daciif ayib loo deliishanayaa ee muxuu ahaayey masaladaas iyada oho muxuu ahaay ruuxu salaada dhexdeeda inuu tasbiixsado markuu wax baraarujinayo xadiis sanadkiisu daciif ba ha ahaado laakiin waxaa inagaga filan xadiiska ka horreeya iyo kan ka dambeeya wacan abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal ly wslam wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi altasbiixu subxaan allahidu lirijaali raggay u sugnaatay wtasfiiqu sacbintuna linnisaa'i dumarkay u sugnaatay fi salaati salaada dhexdeeda rawahu ljamacatu baa warisay walam yadkur muusan sheegin fiihi xadiidka dhexdiisa albukhaariyu wa abu daawuuda watirmidiyu fi salaati mayna sheegin iyagu waxay ku gaabsadeenuun altasbiixu lilrijaal waltasfiiqu lilnisa fi salaati iyagu ma leh saddexdani macna qolada kalea iskale xadiidku wuxuu faa'idaynayaa <coughs> dumarka iyo raggu inay hawsha saa u kale leeyihiin ayb wuxuuna radinayaa hadalka laga soo guuray imaam maalik caleyh raxmat ee dhahaya salaada dhexeeda laguma sacabiye rag iyo dumarba tasbiixday isticmaalayaan tasbiixdaasay isticmaalayaan waa sida maalig laga soo guuriyo xadiiskaa radinayo hadalkaa diidayo xadiisku wuu kala qaaday waxaa kaloo xadiidku uu radinayaa alimaam abu xaniifa oo isaguna ku tegey dumarku hadday sacabada isku garaacaan salaada dhexeeda wayba ka buri buui way buraysaa buui isagana xadiiskaa wasawaabu waxa weeyaan sida imaamu shaafici imaam axmed iyo keyrkii ay mareen oo ah salaada dhexeeda dumarku markay wax baraarujinayaana tasfiiq iyo sacabkaasi wax dhiba uma geysanayo waa shay bannaan ragga tabiixdana ragguna tasbiixday leeyihin sidaas macnaha fuqahada qaarkood baa waxay yidhaahdaan sacabinta marka sacabka laysku garaacayo waxaa laga maarmaana in muxuu ahaay labada gacmood mideed midood dabarkeeda iyo ta kale calaacasheeda in laysku dhufto oo saas la yidhahdo waxay diidan yihiin labada calaacalood toos in laysugu garaaco oo waxay leeyiin dee markaa ciyaar bay noqon ee waxoogaha laga yara duwo xadiidku wuxuu uun cabbiray sacabkoo laysku garaacee ma kala sheegin sida laysugu dhufanayo saas daraaddeed haddii calaacalaha laysku dhufto iyo haddii bogga labada bog inta laysu duwo laysku dhuftaayo waa uun sacabka isku garaac sacabka uun isku dhufo sawd lagu fahmo uun sacabkaha ka soo baxo wey intaa umbaa tasfiiqu laga garanaya amaa qaabkan kaleeto wax reebaya ma jira macnaha baabulfatxi furidii buu baab u yahay fi lqiraa'ati akhrinta dhexdeeda loo furo cala alimaami imaamka korkiisa wahayrihi iyo imaamka cid aan ahayn laga wadaa imaamkaagii ku tujinayay bay qiraa'adii ku istaagtay ama wuuba khaldayba in loo saxo oo loo toosiyo oo loo furo ama imaamkaagiiba ma aha salaad baad meeshaa isaga jirtaa isaguna meeshaas ku tukanaya qur-aankii u bixi waayay waa ku adkaaday adigna xaggaad ku tukanaysa ma u furi karta wa hayrihi wuu soo geli ama mehe salaadba kuma jirtadoo adugu meeshaad iska fadhidaa ama taaganta ruux baa agtaada ku tukanaya qur-aankiibaa ku istaagay ama uu khalday ma u sixi karta ma u furi karta wa hayrihiba iyaduna soo gelaysa saasman ama imaamkaaga ha noqdo ama hayrkii ha noqdo can musawar ibnu yaziid almaliki qaale wuxuu uhi sallaa waxaa tujiyey rasuululahi sala allahu alayhi waalihi wasalam ayaa tukaday fataraka markaasuu ka tegey aayatan aayad buu ka tegey faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow aayata kada wa kada taragta maydin qorey taragta waxaad ka tagtay aayata kada wa kada aayadda sidaa iyo sidaa aayad hebliya aad heblaad ka tag qaala nabigu wuxu uhi sl ly slam fahallaa adkartaniiha maxaad ii xusuusin weyday maxaad iigu baraarujin weyday ayib ibn xibbaan isaga wuxuu ku daray halkaa maxaad ii xusuusin weyday markuu ku yidhi wuxuu ku jawaabay saxaabigu danantu annaha qad musikhat waxaan u maleeyey rasuul ilaahayow in la bedelayba oo meesha laga saaray leanna qur-aankii baa degaya sooma nebigii baa akhriyay aayad buu ka booday marka waxaan isyidhi buu yidhi malaha aayaddaasi eh, muxuu ahaay malaha gadaal dambaa meesha laga saaro qur-aankaba laga saaray saasay ila noqotay buui marka waan kaa aamusa ra waxaa abu daawuud baa wariyey oo cabdulaahi bnu axmed baa wariyey fii musnadi abiihi aabihii imaam axmed musnadkiisa ziyaadaad buu le ayuu ku wariyey xadiidka waxaa saxiixiyey ibni xibbaan waxaa taxsiiniyey sheekh albani waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayma abaraani bayhaqi bukhaari fi اtaarikh wa fi qiraati khalf imam sanadkiisu waa daciif leanna waxaa ku jira in la yidhaahdo yaxya bnu kaiir oo daciifa ku jira yaxya bnu kaiir alkaahili in layhahda ku jiraoo daciifa laakiin xadiisku sanadkiisuba daciif ha noqdee waxaa u markhaati kacaya xadiidka ka dambeeya iyo axaadiis kale oo ku tusaya furidda imaamka loo furaayo inay mashruuc tahay marka xadiistaa kaleu ku xoogaysanay wa can ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu sallaa wuxuu tukaday salaatan salaad ayuu tukaday fa qara'a markaasuu akhriyey fiiha dhexdeeda fa lubbisa markaasaa laga qasay calayhi nebiga korkiisa lubbisa bimacnaa khulliqa calayhi waa waa laga qasayoo way ka qasantay falamma insarafa markuu gadoomayoo salaaddii ka baxay ayaa qaala nabigu wuxuu idhi liubayin ubay ibnu kacab wuxuu ku yidhi asallayta miyaa tukatay macanaa la jirankanaga mana la tukatay qaala wuxuu idhi kacab nacam haa <clears throat> waa idinla tukaday buui qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam famaa maxaa kuu diiday famaa manacaka maxaa kuu diiday hee ya an taftax lii man inaad ii furto maxaa kuu diiday rawahu abu daawuud baa wariyey waxaa saxiixiyey xadiidkaasi ibni xibbaan addiyaaf almukhtaara sheekh albani ayaa saxiixiyey oo macnaha waxa wey xadiiskani waa sugan yahay kii horena waa u marhaati kacaya waa isxoojinaya waxaa kaloo isagana xoojinaya xadiidka ubay ibnu kacab oo isaguna nasaa uu wariyey fi lkubra ibnu khusayma fii saxiixihi oo isagana xadiid sugana axaadiistaasi dhammaanteed way isxoojinaysaa waxayna faa'iidaynaysaa imaamka hadday aayaddu ku istaagto ama uu khaldo ama ka boodo in loo sixi karo sidaana waa madhabka jumhuurta wa siay culimmadu u badan yihiin waa abu xaniifa caleyh raxmatullah ayaa karaahaystay iyo axmed fii riwaaya waxayna daliishanayaan axaadiis daciif axaadiis daciif oon sugnayn oo furiddaa diidan baa jirta laakiin hal xadiid kama sugna axaadiistaa iyagoo daliishanayay marka waxay karaahaysteen in imaamka loo furo hadduu ka boodo ha la yska daayo haduu khaldo ha laga aamuso asagu ama ha rukuuco ama qur-aan kale ha ka raadsado laakiin shibi laga yidhahda nuuyaan loo dhimbidheh halkaasay marayaan ayb xadiistu laakiin waxay faa'idaynaysaa inay mashruuc tahay macnaha baabulmusalii kii tukanaya buu baabu yahay oo yadcuu alla baryaya oo wayadkurullaha alla xusaya idaa goortii marra uu soo maro biaayati raxmatin aayad naxariis ka hadlaysa aw amase cadaabin ama aayad cadaab ka warramaysa aw dikrin ama aayad dikri wax ka sheegaysa aayad ilaahay xuskiisa ka hadlaysa ama aayad cadaab ka warramaysa ama aayad naxariis ka warramaysa markuu marayo inuu addoonku ilaahay baryo allana xuso oo macnaha waxa weye uu qur-aanka la tafaaculo wey macnaha waxaa wariye xadiidka macnaha sheegaya xudayfatu baa wariyay can rasuulilahi buu ka wariyey sl lay slam waqad sabaqa waana soo hormaray soo ma garanaysaan xadiikaas waa xadiiskee ya dhowr goor baan soo marna xadiiskaas waa xadiiskii dheeraa ee suuratulbaqara uu ku tukaday ee kadibna uu nisa furfurtay ee ali cimraan haddana furfurtay ee xudayfuu yidhi inaan ka goosta ama dambe ku rafaaday sooma aayad cadaab ma soo marin ilaa ilaahay buu ka magangalay aayad naxariis ma soo marin iyo janno ilaa ilahay buu weydiisay sooma xadiiska xudayfa wey aan soo marnay fisaxiixayn wacan cabdiraxmaan ibni abi layla can abiihi aabbihii wuxuu ka warinayaa abu layla qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu aley wasalam oo yaqra u aqrinaya fii salaatin salaad dhexdeed laysat bifariidatin salaadaasoon waajib ahayn oo sunno ah fa marra markaasuu wuxuu soo maray bidikri ljannati waannaar janno iyo naar sheegitaankood buu nebigu soo maray faqaala markaasaa wuxuu idhi acuudu billaahi min annaar waylun liahli nnaar acuudu billaahi allaan magangeli min annaari naar aan ka magangeli waylun halaag iyo hoog liahli nnaari naarta dadkeedu usugnaada sugnaaday rawahu axmed baa wariya ibn maajah bimacnaahu xadiidkaasoo kale ah <clears throat> waxaa kaloo soo saaray xadiidkaasi abu daawuud baa soo saaray abaraani ibni abi shayba sanadkiisa waxaa daciifiya sheekh albaani sheh shucayb alarnawud iyo hayrkood leanna sanadkiisa waxaa ku jira muxamed ibn cabdiraxmaan ibni abi layla waa ninkii faqiiha ah w ah, kaana sayi alxifdi lakin kaana faqiihan sidaana waxaa ku ciliyay xadiidka alxaafid almundiri saas daraaddeed xadiidkani waa xadiid daciif an caiشha radi alla canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahabay tidhi aquumu mid istaagta maca rasuulilahi sal lay waslam rasuulka la jirankiisa laylata atamaami dhammaystiranka habeenkeeda habeentira dhammaystiranka maxaa la dhammaystiray maxaa dhammaystirmay waay halkaasaa la ysku khilaafay qaar waxay yidhaahdeen leylata atamaami ay leylata alkhatma habeenka qur'aanka uu khatimo oo soo dhameeyo ayaan la istaagi jiray habeenka uu qur qolana waxay yidhaahdeen leylata atamaami ay leylata tamaami albadri habeenka dayaxu uu dhammaystiran yahay afariyo qolana saasay ku fasiraan qolana waxay yidhahdeen leylata tamaami ramadaan habeenka ramadaan dhammaystirmo kullu daalika waa tafaasiiray culimmadu ay bixinayaan mid uu ku cad yahayna lama hayo ah, habeen habeenada ka mid ah. leylata tamaami ayaa nebiga sal lay waslam la istaagi jiray fa kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya suurata albaqarati buu akhrin jiray wa aala cimraana waannisaa walaa yamuru mana mari jirin biaayatin aayad oo fiiha dhexdeeda takhwiifun cabsigelin ay ku sugan tahay ilaa hadduu maro daca allaha ilaahay buu baryi jiray caza wajalla wastacaadahu wuuna magangeli jiray walaa yamuru ma maro biaayatin aayad ma marayo fiiha aayaddaasoo fiiha dhexdeeda u yahay istibshaarun bishaaraysi ilaa hadduu maro daca allaha ilaahay buu baryaya caza wajal wa raqiba ilayhi xaggiisuuna rajaynaya aayad bishaaro iyo janno iyo naxariis ka warramaysa hadduu marana ilaahay buu ka rajaynayay oo weydiisanayay waxaa wariyey axmedu axmed baa sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo muslim ibnu mikhraaq muslim ibnu mikhraaq oo majhuula ku jira ayb wakadalika ibnu lahiica ku jira cabdulahi ibnu lahiica laakiin cilada ibnu lahiica iyadu dhib ma laho ninka ka warinaya waa qutaybat ibnu saciid iyo cabdullaahi ibnu mubaarak waxay ka wariyaanna muxadisiinta qaarkood waxay leeyihiin dhib ma leh qutayba marka ciladaasi cilada xaqiiqigii cabdullaahi ibnu lahiica maaha ee cilada xaqiiqiga xadiisku waxa weeyaan muslim ibnu miqraaq oo majhuula ku jira dacfigiisu waa ka ayb laakiin xadiidkan iyo kii ka horeeyay labadaba waxaa lagu xoojinayaa xadiidkii xudayfa soo ma dacfiga sanadkooda waxaa kabayay leeyihiin xadiiskii xudayfee hore ee saxiixaanka ku yaalla nebigu sal ley waslam uu macnaha ducaysanayay wa can muusa bni abi caaisha qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rajulu nin yusallii mid tukada fowqa beytihi gurigiisa korkiisa ku tukanay wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii qara'a uu aqriyo alaysa dalika biqaadirin cala an yuxyiya almawta suuratu qiyaama aakhirkeeda ah, waa su'aal khalqiga la weydiinayo alaysa miyuusan ahaanin dalika kaasi allahaasi mid awooda calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowtaa kuwii dhintay soo ma awoodi karo su-aashu taa waa qaala wuxuu lahaa marka ninkaasi subxaanaka nasahidaada aan ku nasahayne karid la'aan iyo dacfi iyo ajsi alla waa kaa nasahaynaay fabala iska badaa inaadan kari karina waad awooddaa ah, waad awooddaa way manaa fasa'aluuhu markaasay weydiiyeen can dalika arrinka ninkaa gurigiisa korkiisa ku tukanaya markuu aayaddaa marayaba fa subxaanaka fabalaada ku hay way weydiiyen war waxaa keed ka keentaa ah, yani waxa weeyaanuun nin walba warkuu la yimaada layskama aqbali jirinoo diintan bidcada laga ilaalin jiray soo ninkii kelimo ku soo dara waxaa la leeyahay abit meel saar baa la leeyahay ah, aan iska furan ma ahaan jir xaggeed keentay baa leeyahay fasa'aluuhu dalika way weydiiyeen faqaala markaasaa wuxuu yidhi samictuhu waan maqlay min rasuulillaahi baan ka maqlay sala allahu calayhi waalih wasalam rawahu abu daawuud baa wariyey waa saxiix yacni nebigan ka maqlay oo aayaddaa markuu akhriyo alaysa dalika biqaadirin cala an yuxyiya almowta subxaanaka fabala isagoo leh oo su jawaabteeda bixinaya ayaa nabiga ka maqlay buu uri sal lay slam waxay kutusi marka haddii su-aashaaba uu ka jawaabay salaada dhexdeeda cadaabka in ilaahay lagaga magangalo jannadana lagu weydiisto markii dikri lagu amrana aad ilaahay xusto haddee salaaddu intaan bahay salaaddu waa dikri iyo duca iyo tasbiix sooma tii uun qur-aankuna ku amray adiguna aad amar qaadanaysa marka dhib malebel ayb meesha sugan ee jawaabta yani sidaa in lagu jawaabo waa aayaddaas wakadalika fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan ayadana jinku waa jawaabeen sidaasuuna nebigu sal lay waslam tilmaamay ama aayadaha kale sida maalan suuratu tiin aakhirkeedoo kale alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin ayada ma sugna gadaasheeda meelaha baa sugan ama meelo badanoo dadku wax sheegsheegaan adiisa kusoo aroortay ma sugo wacan cawf bni malikin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qumtu waan istaagay maca nabiy nebiga la jirankii sal lay waslam fabada'a markaasuu bilaabay nebigu sal lay slam fastaaka wuu cadayday watawada'a waana weysaystay uma kadibna qaama waa istaagoo fasallaa wuu tukaday fabada'a wuu bilaabay fastaftaxa bada'a wuxuu bilaabay qur-aan akhriskii salaada fastaftaxa wuxuu furfurtay albaqarata suurat lbaqaru bilaabay laa yamuru xaal uusan aayad naxariis ka hadlayso ilaa waqafa wuu istaagayay fasa'ala markaasuu weydiisanaya walaa yamuru ma marayo biaayati cadaabin aayad cadaab ka hadlaysa ilaa hadduu maro waqafa waa istaagaya fatacawada markaasuu ilaahay magan magangelayay oo cadaab ka magangelayay uma kadibna rakaca wuu rukuucay famakata wuu nagaaday raakican xaaluu rukuucsan yahay biqadri qiyaamihi istaaggiisii qiyaas la eg intuu taagnaa in la eg ayuu haddana rukuucsanaa yaquul waxaan uu leeyahay fii rukuucihi rukuucdiisa dhexdeeda wuxuu ku leeyahay subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaai waalcadama waxaa nasahan oo ceeb iyo dhimanaan oo dhan ka fog diljabaruuti allaha qahridda u saaxiibka jabaruutkaasi mubaalaqa ku jirto waa min aljabri baa laga keeno bimacna alqahri ah allaha addoommadiisa qasba wuxuu rabana marsiiya ayb wlmalakuuti milkiga kaamilkaa u saaxiibka ah wlkibriyaa'i kibirka u saaxiibka ah waalcadamati iyo weynanka allahaasi ayaa nasahanoo ceeb ka fog wey uma kadibna sajada wuu sujuuday biqadri rukuucihi intuu rukuucsanaa qadarkeeduu kaluu haddana sujuuday yaquulu xaaluu leeyahy fii sujuudii sujuudda dhexeedana wuxuu ku leeyahay subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaai waalcadam isla ayadiibu kulaha uma kadibna qara'a nabigu wuxuu akhriyey aala cimraana uma suuratan buu akhriyey suratan suurad kale uma qara'a suura wa suura wa suurad kaluu ahriyey haddana suurad kaluu ahriyey facala wuu sameeyey mila dalika sidii oo kaleu sameeyey oo sidee ah rukuucdiina intuu taagnaayoo kaleu ka dhigay sujuuddiina intuu rukuucsanaa oo kaleu ka dhigay ducooyinkaana wuu ahriyey facala mila dalika rawahu nasaa'iyi baa wa abu daawuud walam yadkur muusan sheegin abu dawud isagu alwuduu'a weysada muusan sheegin wala siwaaka cadayashana muuna sheegin nasaai baa iskale kadalika xadiiska waxaa soo saaray axmed baa soo saaray fi lmusnad tirmidi fi shamaa'il tabaraani fi lkabiir bayhaqi fi sunan sanadkiisana waxaa saxiixinaya sheekh albani caleyh raxmatullah qolyaha musnadka xaqiijiyena iyaguna waxay sanadkiisu waa xoog badan yahay xadiidkaasi marka waa sugan yahay muxuuna faa'iidaynayaa wuxuu faa'iidaynayaa qur'aanka markaad akhrinayso salaad ku jirto aayadaha cadaabka markaad marayso inaad ilaahay ka magangeliso allahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannam markaad yani maraysana aayadaha naxariistana inaad janno weydiisato iyo naxariis allahuma innii as'aluka aljanna ama allahuma arxamnii ah, wakadalika waxaa looga qiyaas qaadan bay leeyihiin aayaadka dikriga ku amray udkuru llah sida xadiiska saxiixa ku sugan nebigu sal lla lay markuu akhriyo aayadda sabbixisma rabbika alaclaa wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa yacni markuu aayadda ahrinayo marka bimacnaa waxa weeyaan in aad ilan subxaana rabbiya alaclaa waa dikri soo maha marka dikrigii baa sugan oo ducadii baa sugan culimmada qaarkood waxay leeyihiin arrintaasi waxay ku timid salaada sunnada oo keliya sidaas daraaddeed salaada sunnada unbaa lagu gaabsanaya ee salaad waajiba adoo tukanaya arrintaa ma samayn kartid sidaasi waa madhab bacdu ahlilcilmi ay qabaan laakiin wax kala qaadaya ma jiro salaadu sideedaba ama sunno ha ahaato ama waajib ha ahaatee salaada axkaamteedu waa isku mid wixii waajib ku sugnaadan sunnaduna way leedahay wixii sunnada ku sugnaadana waajibkana waa leeyahay allaahumma in daliil takhsiis la hela mooye haddayna isku mid ahayn waa in la helo daliil dhahaya taasi salaada sunnaday khaas ku tahay ama taasi salaada waajibkay khaas ku tahay haddii daliilkaa la waayo asal salaad waa salaad wixii sunno ku bannaan waajibkana waa ku bannaaya wixii waajibka ku bannaanada sunnadana waa ku bannaaya haddaan daliil takhsiis la sidaasi waa sida ay qabaan in badanoo culimmada ka ah, waxayna macnahaasi keenayaa salaada waajibka iyo midda sunnada labadaba in lagu samayn karayo hada wabilahi towfiiq w sal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala alihi wsaxbi wslm